bsmi اllahi الرxman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlxaafid abulfidaa ibnu kahiir raximah اllahu tacaala faslu gaswaةu khaybar dagaalkii khaybar ayuu fasalkan uga hadlayaa walamaa rajaca sala allahu calayhi waaalihi wasalama ila almadiina nebigu markuu madiine u laabtay ee xudaybiya uu ka laabtay aqaama bihaa madiine ayuu ku nagaaday ila almuxaram ilaa bishii muxaram min asanati asaabica sannaddii toddobaad xudaybiya sannaddii lixaaday ahayd markii nebigu uu xudaybiya ka laabtay oo uu madiine u laabtay ilaa bishii muxaram sanadkii toddobaad waa sanadka koowaad sanadda toddobaad bisheedii koowaad ayuu madiine joogay fa kharaja fii aakhirihi muxaram aakhirkiis ayuu baxay ilaa khaybara khaybar buu u baxay wa nuqila can maalik bni anas imaam maalik waxaa laga soo guuriyey raximahu ullah anna fatxa khaybara khaybar furashadeedu fii sanata sittin sanadii lixaad inay ahayd sidaas ayaa laga soo guuriyey alimaam maalik waljumhuuru culammada badankoodna calaa annahaa fii sanata sabcin culammada jumhuurtooduna waxay qabaan inay ahayd sanadii toddobaad wa ama bnu xasmin ibnu xasmi <clears throat> fa canhu isaga waxaa laga wariyey xaggiisa annahaa fii sanata sittin sanad <clears throat> sanadii lixaad inay ahayd bilaa shakin isagoo wax shakiya ugaga jirin maxay ku dhacday marka wuxuu leeyahay wadaalika kaagaasina yacnii wuxuu ugaga xasilay ibnu xasmi binaa'an cala isqilaaxihi innagoo markaa ku dhisayno ama iyadoo lagu dhisayo isaga afgaradkiisa eray bixintiisa iyo afgaradkiisa wa huwa afgaradkaasuna waxaa weeyaan annahu yaraa ibnu xasmi wuxuu u arkay anna awala siniina sannadaha horaanteeda alhijriya sannadaha hijriga horaanteeda meesha ay ka bilaabato shahru rabiici alwal rabiic alwal in sanadku uu ka bilaabduu qabay isaga alladii qadima fiihi rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam bishaa rabiiculwal oo nebigu uu soo galay ila almadiinati uu soo galay muhaajiran isagoo soo hijroonayo walaakin lam yutaabac calayhi sanadka in laga bilaabo bisha rabiiculwal laguma raacin id iljumhuuru <clears throat> culimmada badankood calaa anna awala taariikhi taariikhda awalkeeda iyo bilowgeeda min muxaram ayay ka bilaabataa bisha muxaram tilka sana sanadaas nebigu uu soo tegey ee isagu rabiicuulawal ha ka yimaado laakiin muxaramaa laga soo tiriyey oo laga bilaabay marka ibnu kaiir wuxuu leeyahay culammadu waxay u badan yihiin khayran inay sanadii toddobaad dhacday bishii muxaram <clears throat> imaam maalik waxaa laga soo guuriyey isaga inuu leeyahay sanadii lixaad laakiin ibnu xasmi isagu wuxuuba leeyay waaba sanadkii lixaadba waana ku waafaqsan yahay bishii muxaram inay dhacday laakiin wuxuu leeyahay muxaram wuxuu ku tirsan yahay sanadkii hore ile sanada toddobaad waxay ka bilaabataa isaga agtiisa rabiiculwal muxaram iyo rabiiculawalna muxaramaa soo horayso marka isagu wuxuu leeyahay muxaram way dhacday dagaalku waa sax laakiin muxaram sanadka aakhirkiisa waayuu leeya lixaad isaga marka waa qowl aan lagu raacin oo aanay ku raacin wuxuu qabsaday marka nebigu wuxuu soo hijrooday bishii rabiiculawal iyadaa marka sanadka laga bilaaba buu yidhi laakiin saxaabadii cumar bnu lkhadaab ama yacni ciddii kale iyadu markaas dejisay taariikhdan hijriga sanadka ugu bisha ugu horeyso muxaram ayay ka dhigeen ayb wa kaana marka ibnu kaiir calaa caadatihi wixii faa'iido meelaha ka soo baxo yacnii faa'iido jaanibi ah mowduuca aan ku saabsanayn laakiin uu rabo inuu baraarujiyo halkan waa ku sheegaa waxaana la yidhaahdaa istiraad marka taasoo kale ay tahay istiraad waa ku luga baxsi qofka marka masale isagoo ka hadlaya mid kalea soo gelayso tiina waa baraarujinayaa marka istiqraadaa la yidhaahdaa isaga iyo ibnulqayim iyo sheekhiisii ibnu kaiir sheekhiisii ibnu taymiye iyo yaa aad ugu badan weliba ibnulqayim wax kaga badan ma laha waxaa laga yaabaa intuu mas'alo ka hadlaayo mas'aladii ay mid kale u dhiibto toban baal meelaha uu uga sii hadlo istidraad inay tahay toban baal taqriiban cilmiga badan baa marka keenaya qofka haddii maskaxdiisa ku jiro macluumaad badan waxaa weeyaan adba waxaa istidraadaadkaas iyo fawaa-iddaas jaanibiga waa ku bataan marka wuxuu yidhi wa kaana أwala man araqa qofkii ugu horreeyey ee taariikheeyey bidaalika muxaramkaas ku taariikheeyey yacla bnu umaya bilyaman iyuu ahaa kama rawaahu اlimaamu axmed bnu xambal canhu biisnaadin saxiixin ilayhi sida imaam axmed uu isnaad saxiixa ku wariyey qofka ugu horreeyo taariikheeyo oo muxaramna ku taariikheeyo yacla bnu umaya ugu horreeyo yaman isagoo jooga taariikhdaa sameeyey waqiila waxaa la yidhi cumar bnu اlkhadaab radia allaahu canhu markii dawaawiintii iyo uu bilaabay inuu sameeyo diiwaan haddii la sameeyo taariikhna waa loo baahan yahay marka ummaddan taariikh maxaan uga dhignaa baa laysiiri saxaabadii marka waa tashteen waxaa soo baxday marka in hijrada taariikh laga dhigto taariikhdan kale miilaadiga iyadoo jirtay ka tageen asxaabta midda hijrigay doorteen waxay ku asteeyeenna waa hijradii nebiga dhalashadii nebiga kama bilaabin ayb waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan waa faham daqiiqoo saxaabadu ay kolley ay markaa leeyihiin ayb yaana in lagu raaco ay tahay wadalika marka wuxuu leeyahay wadalika kaagaasna fii sanata sita cashara sanadii lixiyo tobnaad bay ahayd markii taariikhda la bilaabay kamaa busita dalika fii mowdicin aakhar sidii meel kaleba loogu faafiyey oo loogu fidiyey ayb fasaara sal llahu mowduucii usoo noqday marka fasaara sala allahu calayhi waalihi wasalama nebigu wou socday ilayha khaybar ayuu usoo socday wastakhlafa cala almadiinati magaalada madiinana wuxuu maamulo uga sii dhigay numaylata bni cabdillaahi allayfiyu numaylata bna cabdillaahi allayfiya ayb ninkaa ayuu marka madax uga sii dhigay falama intahaa ilayha markuu gaaray khaybar xaasarahaa nebigu waa hareereeyey falama intahaa ilayha khaybar markuu gaaray xaasarahaa xisnan xisnan xaasarahaa waa hareereeyey xisnan xisnan dhufays dhufays ay u hareereeyey yacnii qalcad walba iyo dhufays walba waa hareereeyey kanna waa hareereeyey kanna ciidanu ku hareereeyeyayb waa dhufaysyo badnayd marka meeshaa yahuuddu marka niman aad u nolol jecel ay ahaayeen marka dhufaysyo badan mar walbana waxay ku taamayeen cadow ku soo socda inuu jiro markaasay qalcado fara badan dhisteen marka qalcadihii baa marka nebigu uu hareereeyey sala allahu calayh ali wasalam ayb weliba dagaalka gaadbuu ku noqdayoo markay sulixii shaqo u soo dareereen waagu markuu baryeyba nin walbaa suuqiisii iyo beerihiisii iyo isagoo u socday waxay arkeen ciidan kor deggan markaasay waxay yidhaahdeen muxamedun waalkhamiis waa muxamed iyo ciidankii yacni jeeshkiisii waayey dheh wax socda ayb markaasuu nebigu wuxuu yidhi isaguna inaa idaa naزlnaa bisaaxati qowmi fasaaxa sabaaxu اlmundariin annagoo haddaan qolo bannaankooda aan degno qoladaas subax xun ayaa u waabariistay subaxoodu aad buu u xumaaday ayb markaasuu wuxuu yidhi nebiga sal l slam allahu akbar kharibat khaybar khaybar waa kharaabtay buu nabig sal slam sidaasayna noqoto khaybar ila alaana wax hadda yacnii wax iska kharaab oo kale ah. ayb say ahaan jirtay ma aha waa sida nebigu ku sheegay calayhi isalaatu wassalaam yaftaxuhu allahu caza wajalla calayhi ilaahay waa u furaayey waa guulaynayey korkiisa wayaqnamuhu waa haniimo ayuu siinaayey ayb wayaqnamuhu nebiguna dabcan yacnii wuu haniimaysanayey xaasarahaa xisnan xisnan yaftaxuhu اllahu caza wajalla calayhi alla marka nebigiisa waa u furayay oo xisni walba ama dhufays walba waa ku guulaynayay wayuqanimuhu waana haniimaysiinayay wayuanimu allaahu hu nebiga xata istakmalahaa intuu dhammaystiray wa khamasahaa ou khumuseeyey dhufaysyadii dhammayd markuu ka laacayuu dhammeeyey ayuu marka sidii haniimadii oo kale shan ayuu u qaybiyey humus buu ka saaray ayb wa khamasahaa waana khumuseeyey waqasama nisfahaa niskeed wuxuu u qaybiyey bayna almuslimiin dhulkii marka nus wuxuu u qaybiyey muslimiintii ayb wa kaana jumlatuhum badankoodna waxay ahaayeen man xadara alxudaybiyata faqad dhammaantood waxay ahaayeen dadkii xudaybiye xaadiray oo keliya kun iyo afartii boqol ee dagaalkii sulxulxudaybiya joogtay oo ilaahayna u yaboohay maqaalin kale ilaahay idin siin doonaa idiin ballan qaaday tanay maqatimar wa arsada nisfa alaakhara markaa nebigu dad kalena waa siiyey siduu sheegi doono dabcan oo aan xudaybiye joogin abuu muusa alashcari iyo abuu hurayre iyo daday ka mid yihiin laakiin waxaa la yidhaahdaa qaybta dambe waa qaybta uu kuwaa siiyey oo fayga ah maxaa yeeley khaybar laba qaybood bay u qaybsantay qayb heshiis lagu furtay iyo qayb xoog lagu furtay qaybtii marka xoogga lagu furtay ciidankii joogay ee xudaybiyana xaadire ayuu u qaybiyey nebigana waa la qaybsaday ile waa la joogay khumuskiina waa laga saaray qaybta sulxiga iyo heshiiska lagu furtayna xukmulfay ayay leedahayoo nebiga ayay gaar u ahayd isaga maamulkeeda isagaa lahayd markaa nebigu qaybtaas nuskaas kale reerkiisuu ka masruufi jiray wuxuu ka sameyn jiray eh, dadka martida iyo wixii la soo gudboonaada muslimiintu ku dabari jiray dagaalka iyo ciidanka iyo hubka iyo fardaha lagu samey jiray qaybtaas marka fay ayay ahayd qaybtan kalena waa qaybtii xoogga lagu qabsadayna ciidankiiba u qaybiyey saasay culimmadu u badan yihiin khaybar marka laga hadlayo mas'alo kalena marka waa ka soo baxaysaayo dhulka iyo maalka isku xugun miyaa marka haniimada laga hadlaayo dhulka iyo maalka oo haddii dhul la qabsado ma la qaybinayaayo dadkii dagaalamay miyaa loo qaybinayaa mase lama qaybinayo ilaa saddex madhab baa culummadu ay ka leeyihiin sida jumhuurta culummadu u badan yihiinna dhulka imaamkaa ikhtiyaar u leh hadduu doono waa qaybinayaa sida nebigu hadda khaybar yeelay haddii uu doonana ma ma la qaybinayo kulligeed waqafaa laga dhigayaa masaalixda muslimiinta waa sida cumar uu yeelay saxaabadiina ay uga dambeeyeen cumar dhul qaryo ama magaalo hadduu qabsado magaaladaas waqafuu ka dhigi jiray waa laga shaqayn jiray dadka ka shaqeeya meesha deggan ayaa marka hanti fara badan baa marka ka soo geli jirtay iyagana u jiray qaadan jireen ama qayb waxbaa loo goy jiray inteeda badanna khallada iyo waxa ka soo baxo faa'iidada ka soo baxda muslimiinta bangigooda ayaa lagu soo shubi jiray kharaajaa la yidhaha kharaaj walidaalika cumar wuxuu yidhi haddii aanan ka cabsanaynin ummadaha gadaal ka imaan doono inay maalkan wax ka waayaan haddaanan ka baqaynin tuulo walba ama magaalo walbaan qabsada waa qaybi lahayo laakiin waxaan diidanahay haddaan qaybiyo dad ayay gacantood gelaysaa dad hadday gashaan dhaxalay noqonaysaa muslimiinta dambe gadaal ka imaanaysa dhul ma helayaan siyaasada cumar marka waxay noqotay wixii dhul ah masaalixda muslimiinta u banneey jiray ayb eh, marka labadaa khiyaarba waa furan in la qaybiyo iyo in waqaf laga dhigo bacdi ahlilcilmina waxay leeyi waaba in waqaf laga dhigo dhulka iyo maalka isla mid ma aha laakiin haddii dahab iyo fido iyo lacag iyo gaalada laga qaado kuwa hantida hantida guurtada ah waa la qaybiyaa iyada ayb haddii dagaal lagu qaado imaamka xaq umale aan ahayn ilaa inuu qaybiyo ayb aayadda qur-aanka waclamuu anamaa hanimtum min shayinna cumuumka ku jira waxaa laga soo reebayaa dhulalka fahamkaas cumar iyo nebigu maka siduu ku sameeyey iyo iyadoo la qaadanayo marka aayadda macnaheedu waclamuu annamaa hanimtum min shayin waa hantida la qaadi kara waa ee guurtada amaa ma guurtada aayaddaas maba soo gelaysano amaa imaamu shaafici isaga wuxuu leeyahy kulli waa isku mid waa gelay laakiin waa madhab uu la gooni noqday imaamu shaafici ahlucilmiguna ay u badan yihiin ikhtiyaar inuu imaamku leeyahay marka dowladda islaamka xoolaha meelaha ay ka helayso waxaa ka mida zakawaadkaas waxaa ka mida dhulkaas kharaajka kharaajka ayb dhulka inta yacni la banneeyo la maalgeliyo ama yacni shaqaalo lagu diro dad ka shaqaysan karo oo hantida marka lacagaha laga qaaday iyaga marka sanadkii lixdii bilood si loogu xisaabtamo dhulkana waa ku camirmayaa muslimiintiina hanti baa kusoo gelaysa ayb wa arsada nisfa alaakhara nuska kalena nebiga wuxuu u darbay limasaalixihi masaalixdiisa ayb walimaa yanuubuhu iyo waxa kusoo kusoo darinayo oo la soo gudboonaanayo min amri lmuslimiin muslimiinta arrimahooda ah <clears throat> wuxuu dadka muslimiinta kusoo kordho halkaasu ka dabarayay nebiga sala allahu calayh waali wasalam naagihiisa marka waxay ka qaadan jireen xaasaskiisa siddeetan wasqi siddeetan yacnii wasqi wasqigii waxa weeyaan waa lixdan suus ah. situuna saacan halkii wasqi marka siddeetan wusqi oo timir ah halkii wasqina uu leegyahay lixdan suus wax aad u badan ayay sanadkii ku lahaayeen iyo labaatan wusqi oo shaciir ah heedda ama masagada ayay ka qaadan jireen cumar waagii dambe dhulkan khaybar xataa yuhuudda intuu ka saaray ayuu masaalixdaas u waqfay muslimiinta oo uu yidhi xaasaskii nebigana wuxuu ku yidhi qofkii rabto dhul iyada intay qaadan jirtoo kale ay ka soo baxaysaan u qiyaasaynaa waa siinaynaa hadday doontana dhulalkoo dhanba waa waqfaynaa iyadana annagay nagu leedahay wixii ay qaadan jirtay labadaas ayuu doorin naagihii marka xaasaskii nebiga sala allahu calayh ali wasalama radia allaahu canhunna qaarna waxay doorteen in dhul loo gooyo qaarna waxay doorteen in masruufkoodaas un cumar ay ugu yimaadaan oy ka qaataan saasaana la yeeli jiray ayb wastacmala alyahuuda yahuuddiibuu shaqaale ka dhigay nebiga alladiina kaanuu fiiha meeshaa ku sugnaa bacdamaa sa'aluu markay weydiisteen daalika arrinkaas oo aan dhulka ka shaqaynay dhaheen ciwadan iyagoo uga beddel qaadanayo camaa kaana saalaxahum calayhi wuxuu kula heshiiyey oo ahaa min aljalaa'i qixin in la qixiyo ah ayb calaa an yacmaluuhaa inay shaqaystaan yay markaa ku beddesheen oo markii hore waxaa la yidhi waa la idin qixinayaa dhulka ka baxa waayaha aan shaqaalo ka noqonno annaga noogu imaada saami go-an an iska deganaanna meesheenna waayaha taasaa lagu heshiiyey marka qixitaanku qixintoodii bay ku beddesheen tan ayb waana marka uu nebigu yidhi nuqirukum fiiha maa shi'naa intaan doonnaan dhulkaan idiin daynaynaa shaqaalo ka ahaanaysaan marka labaa loo kala qeyb dhulka marka wax ka soo baxo beeraha iyagaa falaayo geedtimireed iyo wixii dalag ah sanadkii markay xoogaa beeruhu si u baxaan laba qof ayuu nebiga diri jiray qiyaasay soo samay jireen marka waa soo odorosayaan takhmiin iyo qiyaasay samaynayaan beertan inta ka imaan karto ayay nebigu u qoraayeen sala allahu calayh ali wasalam dad beeryaqaan ah kasoo go'i kara fahmaayo ayaa qiyaasaya markaasay nebiga u keeni jireen qiyaastii qiyaastaasa iyagana marka loogu imaan jiray qiyaastaas la qiyaasay barna iyagaa qaadanayay barna muslimiintay u keenayay waxaa laga qaadanayaa marka gaalka in lagu shaqaysan karo arrintaa inay bannaan tahay haddii marka maslaxa ay muslimiinta ugu jirto haddii muslimiinta dhulkaa lagu sii dayn lahaa waxaa laga yaaba ilaa jihaadka wax gala iyo wax diinta sii wado dacwo wadaba ila inay yaraa lahaayeen sababtaasaa keentay marka nimankan in lagu shaqaysto ayb waxna laga qaato ayb waa say ayaguba yeelaan waqtigan ayb oo waqtigan siyaabo badan ay dadka ugu shaqaystaan waxa dhallinyaro ay qaadayaan iyagu faa'iidada ay ka helaan maxay tahay kii xamaali ku shaqaystana iyagoo canshuura iyaga ugu jirto waa canshuurayaan kii aan xamaali ku shaqaysaninoo nin waxbartana markuu waxbarto iyaga unbaa cilmigiisii uu ku celina dadkoodii unbuu cilmigiisii uga dhex shaqaynayaa markuu uga shaqeeyana iyaga unbaa faa'iido ku qabo hadday ama dhakhtar soo saaraan ama hadday injineer soo saaraan ama hadday nin diyaaradaha wadi yaqaan soo saaraan iyo kulli kulli nooc walbo iyaga unbaa faa'iido ku qaba lacag bay u qorayaan mushaar fiican guri deg meeshaas deganow iyo u shaqeeyaa iyaga u shaqeeyaa marka markuu toddobaatan iyo siddeetan gaarana ama beenshankiisa inuu meelahaas iskaga qaato oo meelahaas lagu duugo ama inuu hadduu ka soo tagana dadkiisa muxuu ugu yaallaa nin toddobaatan jira isagaa u baahan korsaar ah markaasna xilligii uu dhallinyarada ah waa la qaatay dad kala qaatay xooggiisii dalkiisii iyo dadkiisii kama faa'iidaysanin sooma fahmin marka innaga laakiin waxaan fiirinaynaa hantida bis qofkan meeqaa soo gelaysa meeqaa mushaar la qaadanaya waa maslaxa shakhsiyadeed bis maslaxadii guudee dadkii ma leh marka lidaalika dadka wax bartay ama dadka ah, yacnii xataa xoogga kuwa ku shaqaysto hadday dalka uga dhex shaqaysa lahaayeen dhibaatada xataa waa ka bixi lahaa iyo dagaalkan maxaa yeelay dadku hadday u soo jeestaan iyaga laftirkooda inay waddanka wax u taraan iyaga diinkana wax u taraan dadkana wax u taraan hadday u soo jeestaan xataa dagaallada iyo dadka dhibaatada wado waa iska riixi karaan oo iska qaba karaan laakiin midkii walbaba hadduu xal ka dayo yacni bannaanka waxaa laga yaabaa in dhiba markaas ay yaraadaan dadkii nuxurka lahaa dalka dhexdiisa ay ku yaraadaan ayb walidaalika wax yar inuu helo quutulyoonkiisa helo dadkiisana u faa'iideeyo uga khayr badan inta uu dad kale u shaqayn lahaa si dadban oo ugu shaqayn lahaa waddamadii islaamka laftirkoodu siyaasad ka maqan waayo taas dadkan hantida lehoo dalalkan islaamka hantida faraha badan haystana iyaguna dadka aqoontooda kama faa'iidaystaan gaalay meelo kale ka keenayaan waxaa laga yaabaa inay boqolaal yani malaayiin muslimiina inay heli karaan aqoontiina leh iyagiina ay u faa'iideeyaan marka qofka muslimka hadduu dad muslina u faa'iideeyo khayr buu qabaa ayb marka dadkiina male kuwii xoolaha lahaayo dowladahana male oo siyaasadda shaqadooda maa kursigooda unbay ka adag yihiin ayb marka nebigu taasaa laga qaadanaa marka wastacmala alyahuuda aladiina kaanuu fiiha sidan uu nebigu yeelay inay bannaan tahay waxaa kaloo laga qaadanaya mas'alo kale oo ah in dhulalka in sidan lagu shaqaysan karo ninna inuu raasumaalka yeesho ninna inuu shaqada yeesho wax go-anna la qaato ayb inay bannaan tahay almusaaqaatu wاlmusaaracatu ayaa la yidhaahdaa labaduna waa bannaan tahay ayb qofka haddaad tidhahda dhulkiibaa adiga leedahay beertan fal abuurka meeshaad doonta ka keensa adiga abuur taag wixii ka soo baxo saddex meeloodoo meelaa leedahay laba anaa iskale laba meeloodoo meel adaale meel anaa iskale waa bannaan tahay haddiiba wax la cayimo laakiin waxaa la diidayaa intaas wixii ka baxo adaale intaan wixii ka baxan anaa iskale hadhow doodaa imaanaysa dhulkan meeshan baa inuu ka bao laga yaaba meehanna ka baxo meeshan inuu ka baxo meeshan ka bao taas waa reebay sharcigu cadaalad darow laakiin wax macluumoo la yaqaano ha waa la ogol yahay qisadaanaana daliil u ah ayb marka siirada nebiga wax axkaam ka buuxo yacnii waa iftiin fara badan baa ku jira ayb walirasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiguna waxay kula heshiiyeen inuu leeyahay annisfu nisf mimaa yakhruju minhaa wax ka soo baxo meesha min amarin miro ah ow sarcin ama abuurka miro geed mirood iyo dalag labadaba shaaficiyada marka dalagga waa diidayaan ayaga haddii yacnii dalagga geed miroodkuu ku bannaan yahay dhahayaan shaqadaas camalkan amaa laakiin dalagga isagu mayay leeyihiin marka mustanad ma leh sida xooga badan waa labadu inay bannaan tahay axaadiidteedana saxiix muslima aad u wariyey waqad ahdat ilayhi imra'atun wqad istafaa sal اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ka doortay min khanaa'imihaa khaybar dadkii laga qaniimaystay safiyata binta xuyay bni ahdab ayuu ka xushay linafsihi nafsadiisu u xushay fa aslamad way islaamtay fa actaqahaa waa xoreeyey wa tasawajahaa waa guursaday wa banaa bihaa waana la aqalgalay fii ariiqi اlmadiinati madiine jidkeedii ayuu kula sii aqalgalay bacdamaa xallad marka ay ciddo dhammaysatay oy ciddadii ka baxday istibraa' haddii ciddo ma jirteen waxaa weeyaan waa istibraa' hal mar in xayd ka yimaado bes rixmkeedaa la hubsana naagta haddii marka lasoo qafaalo ama addoonba ay tahay oo gacantaada soo gasho ama yacnii haba la xoreeyo haddii la doonee hal dhiig baa la sugayaa hadday hesho bis waa khalaas marka markaa nebigu waa guursaday markay ciddada ka baxdayna waa la aqalgalay oo kula aqalgalay meesha umu sulaym baana u diyaarisay sidaa darteed bay marka waxay ku noqotay ummahaat اlmu'miniin ugaga mid noqotay radia اllaahu canha ayb waqad ahdat ilayhi imra'atun ayb markii hore dixyay ku soo toostay markaasaa nebi waxaa la yidhi nin aan nebiga ahayn uma habboona safiya ayb dad marka dadkii boqorada ahaa oo yahuuddaas boqorada u ahaa ayay ka dhalatay ayb marka nebiga cidaan ahayn uma habboonay dhaheen saxaabada marka dixda nebigu u celiyey marka u siiyey waqad ahdat ilayhi imra'atu naag baa waxay u hadiyeysay min yahuudi khaybar khaybar yahuuddeedii ka mida wahiya zaynabu bintu lxaarif yay ahayd imra'atu salaam ibni mishkam ninka shaatun eh, ayb shaatan masliyatan masmuumatan shaatan waa meeshaas naag baa waxay usoo hadiyeysay qoladaa yahuudda ka mida shaatan ayay nebiga usoo hadiyeysay ri masliyatan la solay masmuumatan la sumeeyey falama intahasha min diraacihaa nebigu markuu goostay garabkeedii hasha garab yacnii rida garabkeedii markuu goostay ahbarahu diraacu garabkii baa u sheegay annahu masmuumun inuu sumaysan yahay fataraka alakla cuniskii buu ka tegey wadacaa bilyahuudiyati naagtii yahuudiyada ahayd buu u yeedhay fastakbarahaa waa weydiiyey asamamti haadihi shaata ridaan ma sumaysay ayuu yidhi faqaalad waxay tihi nacam hah faqaala wuxuu yidhi maa aradti ilaa dalika arrinkaa maxaad ka wadaa maxaad ka doontay arrintaa faqaalad waxay tihi aradtu waxaan doonay in kunta nebiyan haddaad nebi tahay lam yaduraka ku dhibi maayo wain kunta hayrahu haddaadan nebi ahaynna istaraxnaa minka waa ka raaxaysanaynaa facafaa canha sala allahu calayh waali wasalam nebigu waa iska cafiyey marka in la cafi karo gaalba ha ahaada qofkaa weliba haba ku dhibaateeya inay iska bannaan tahay nebigu ninkii seefta u qaatay waa kii cafiyey kan waa cafiyey kii sixray waa cafiyey labiid ibnu lacsam wax aynan kula kicin male labiidku waa yahuud naag ay naagtan samaynaysa waa yahuudiyad marka weligood saas walaa tasaalu taطalicu calaa khaa'inatin minhum weligood saas khiyaano iyo fasaad ayay ugu jiraan waxa dadka ikhtiyaalo oo laayo oo yacnii sida xun u dilo iyagaa yacni kowka ah ayb oo ugu daran meel aynan markaa fasaad ka samaynaynin male iyaga ayb si allaale siday doonaan boqolaal marka waxaa weeyaan sirdoon iyo boqolaal mukharibiin ayaa ugu dhex jira ummadaha ayb marna marka nebiga ay ku dayeen marna waa kaasaayo inay dilaan oo saas u sumeeyaan bay dooneen ayb marna waa kuwii doonay nebiga inay dhagax kor uga soo tuuraan inta noo fariisay dhaheen annagaa diyada kuu keenayne reer bani qaynuqaac ayb waxaan ujeedaa kuwii reer bani nadiir faqaalat marka saasay tihi waqiila waxaa la yidhi ina bishra bna albara bni macruur kaana wuxuu ahaa miman akala minhaa dadkii wax ka cunay neefkaas hilibkiisa famaata waa dhintay faqatalahaa nebigu waa dilay marka bihi ninkaagu u dilay isaga waa iska cafiyey laakiin ninkii markuu u dhintay waa u dilay marka nebiga sal l waxaa laga qaadanayaa midana naag in nin loo qisaasi karo naagtu hadday nin disho waa la qisaasaya waa loo qisaasaya ninku hadduu naag dilana waa loo qisaasaya gabadhii marka muslimadda iyadoo yahuuddu ay dhagax ku riiqeen madaxeeda ee iyadoo nafteedu xaraarug tahay loo yimid ayaa ku dilo layidhi ay markaa tilmaantay nin yahuudi ah markaasaa layidhi adiga miyaa dishay haa waa qirtay gabadhiina waa dhimatay iqraarkiisaa loo dilay marka ee gabadhaana yacnii ninkaana idilay keligeed ay tiri dhibanahaas hadalkiisa looma dilin bayinaa ilaa loo baahan yahay isaga lagayb laakiin isagaa qirtay taas markuu qirtay marka isagana dhagaxaa lagu shiiday madaxiisa lagu dilay kulli marka waxay tusayaan qisaasku marka inuu saa u jiro waqad rawaa daalika rasuulka laftirkiisa waxaa la yidhaha sala allahu calayh waali wasalam raad noocaas ay cuntadaa hilibkaa uu goostay ku reebay ayuu u dhintay ayaa la yidhaahdaa walidaalika nebiga laftirkiisa shahiidnimo ku dhintaysaasay dhahaan ulawada oo dalqada iyo xaggeeda ayaa dhibaatooyin ay ka gaarsiisay wqad rawaa dalika abu daawuuda abu daawuud baa wariyey sidaa mursalan isagoo mursala can abi salamata bni cabdiraxmaan bni cawf waqadima cala nabiyi sal اllahu alayh ali wasalam nabiga wuxuu soo galay fii qadri kasoo waqadima cala nabiyi sala اllahu alayh ali wasalam waxaa u soo galay nebiga fii qaswati khaybar dagaalka khaybar bacda faraaqihim markay ka dhammaadeen min alqitaali dagaalkii ay ka dhammaadeen jacfar bnu abi aalib iyo waasxaabuhu ayaa usoo galeen miman baqiya dadkii ku haray muhaajiran isagoo kasoo hijrooday jacfar ama dadkaa iyagoo kasoo hijrooday biardi alxabashati ay kasoo hijroodeen wa suxbatuhum dadkii markaa waxaa la socday jacfar abuu muusa alashcariyi fii jamaacatin maca jamaacatin isagoo ah min alashcariyiina yaziiduuna calaa sabciin toddobaatan ka badan yanii waxay ahaayeen jacfar intaa wax la samaynayo wuxuu joogaa ardulxabasha hijradii horey ku maqnaayeen sanadii toddobaad ayuu nebigu uu khaybar ugu soo galay oo ugu yimid isaga iyo dadkii meeshaa la joogayba abuu muusa alashcari iyo qabiiladiisa dad badan oo ka islaamayna yeman bay ka tageen waxay rabeen inay madiine xaggeeda aadaan doontii ayaa marka meelahan la soo aaday dariiqoodii baa marka waxay usoo dib ay ugu soo noqdeen ardulxabasha iyagii iyo marka waxaa ishelay abu eh, jacfar bn abi aalib markaasay hal mar hal rixlay soo sameeyeen khaybar ayay nebiga ugu yimaadeen waqadima calayhi abu hurayrata abu hurayrana halkaasuu nebiga ugu yimid isaguna wa aakharuuna iyo kuwo kale radia allahu canhum ajmaciin fa acطaahum sala اllahu calayh wali wasalam nebigu wuxuu siiyey min almaqaanimi hanaa'imtii buu wax ka siiyey kamaa araada allahu caza wajal sidii alla uu doonay marka nimankan dagaalkii ma gelin iyaga see marka aniimadii wax looga siiyey laba tawjiih qaybta fayga nuskii loo gooyey masaalixdii muslimiinta ayuu wax ka siiyey ee nuskii dagaalka lagu furtay dadkiibuu u qeybiyey amase in la yidhaahdo haniimadiibuu wax ka siiyeyo qoladan marka iyagu dagaalka gashay buu fasax ka qaatay waa ka idin qaatay waa u ogolaadeen waxbuu ka siiyey tawjiih saddexaad wuxuu yahay khumusku wax ka siiyey haniimada shan marka loo qaybiya qayb baa laga bixiya afarta kaley leeyihiin muqaatiliinta khumuskii ayuu wax ka siiyey marka bitaabu marka waa la yidhaahda waqad qaala lijacfarin jacfarku wuxuu ku yidhi nebiga laa adrii ma ogi biayihimaa labadooda tii ahoo ana aniga usaru la igu farax gelinayo abifatxi khaybara khaybar guusheeda am biquduumi jacfar mise jacfar soo gelitaankiisa labadan midda aan aad ugu faraxsanahay ma garanayo waxaad garanay marka meel weyn baa nebigu jacfar agtiisa uu ka joogay wuxuu leeyahy marka khaybar guushi aan ka helay iyo midaan jacfar soo gelidiisa midaan ku farxaba ma garanayo labadooda walamaa qadima calayhi markuu u galay qaama waa istaagay nebiga waqabala waa dhunkaday maa bayna caynayhi walamaa qadima calayhi markuu usoo galay jacfar qaama wuu istaagay waqabala maa bayna caynayhi labadiisa indhood dhexdooda ayuu dhunkaday oo markaa nebigu ka dhunkaday waqad istushhida bikhaybar min almuslimiina marka abu hurayrana dabcan markaasuu soo galay islaamnimadiisu markaasay ahayd intaa kadib uu nebigu la saaxiibay sanadii toddobaad sideedaad sagaalaad iyo yacnii tobnaad koob iyo toban nebigu awaa waa dhintay muddo saddex sane ee xoogaa ama ilaa afar sano ayb dadka marka duro axaadiidta nebiga waxay yidhaahdaan say ku dhacday marka saddex sano iyo xoogaa iyo intaanu xadiid ah dadkii intaa la joogayba intaan ma hayaanwaxbuu ku dari jiray markaasuu abu hurayra markii la yidhaahdo qad agtara abu hurayra abu hurayra waa badiyey markaasuu isaguna wuxuu dhihi jiray ilallaahi almawcid ilaahay agtiisaa ballantu ay tahay qofka saa dhahayo iyo qofka kale ilaahay agtiisaa ballan marka isagu nebigaa u duceeyey sal اllahu alayh wali wasalam inuu waxba iloobi wax uu maqlo nebiguuna laasimay marka nebiga ducadiisa marka waxaa weeyaan yaa keentay sidaan oo sabab ilaahay uga dhigay ayb abu hurayrana dadka neceb waa dad qalloocan mar walba maxaa yeeley baa iyaga laf dhuun gashay u ah marka waa inay isaga ka hadlaan si axaadiidtiisana u tuuraan waa maslag aad u xun waay saxaabada in la duro si axaadiidta nebiga looga tago waana sidaas dhanaan dadka saxaabada nebiga duro waa noocaas imaam maalik baa wuxuu yidhi dad wuxuu arka raafidada iyo shiicadaa looga sheekeeyey markaasuu yidhi abubakar iyo cumar iyo maahane saaxibu hada alqabri bay rabaanuu yidhi inay duraan qabrigan nebiga ku jiro ayay caynayaan ay duraayaan maxaa yeeley haddii isagii abuubakar iyo cumar uu saaxiib la ahaa ou dadka dhexdiisa ku weynay jiray ee nin xun nin xunuu saaxiib leeyahay hadday iyagu xumaadaan de nebigiiba saaxiib hadduu la noqdo isna waa xun yahay baa meesha ku laaban buu yidhi abuu surcat araasina wuxuu yidhi dadkan saxaabada duraayo waxay rabaan inay duraan annaga markhaatiyaalkeenna diinka ilaahay berri markuuna weydiiye markhaati iyagaan uga dhiganayna iyagaa saan u tukanayna saan u soomayna iyagaana soo gaarsiiyeyna iyaga ayaa dhacniga iyo durista kuwa duraaya saxaabadaa ku owlaysan buu yidhi hum zanaadiqatun hum zanaadiqatun hum zanaadiqatun waqad istushhida bikhaybar khaybar ayaa markaa ayaa lagu oofsaday ku shahiiday waxaa ugaga shahiiday min almuslimiina muslimiinta naxw cishiriina labaatan wax ku dhow rajulan oo nimana ah radia allaahu canhum jamiicahum dhammaantood allah ka raali faslun fatxu fadak fadak furashadiisii fadeg marka waa qaryo u dhoweyd meeshaa eh, khaybar ayay ka agdhoweyd markay maqleen dhufaysyadii yahuud inay isdhiibtay oo yahuuddii nebigii la heshiiyeen dhulkoodana marka dhulka ka shaqeeya la yidhi qoladii fadeg deganaydna nebigii isu dhiibeen ayaguna walamaa balaqa ahla fadeg reer fadeg markuu soo gaaray maa facala rasuulu sala allahu calayh waali wasalama nebigu wuxuu sameeyey biahli khaybara uu ku sameeyey bacauu ilayhi waa u cidireen yatlubuuna minhu sulxa iyagoo heshiis ka raadinayo faajaabahu nebiga waa yeelay fa kaanad waxay noqotay fadag mima lam yuujifi almuslimuuna muslimiintu waxa aynan u oradsiinin calayhi maaga korkiisa bikaylin fardo walaa rikaabin iyo awrtoona yacnii waxay ka mid noqotay fadag waxyaabaha muslimiintu aynan dagaalka ku qaadin iyagoon dagaal qaadin baa bay heshiis bay ku qaateen mima lam yuujif ay mima lam yusric muslimiinta uma orodsiinino uma dedejinin fardo iyo owr midna fa wadacahaa sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu dhigay xayu araada allahu casa wajalla meeshii ilaahay doonay walam yuqasimhaa mana qaybqaybinin maxaa yeele waa fay faygana nebigu gaar u ahaa isaga marka dhulkaa marka nebigaa gaar u ahaa isagaa marka reerkiisa iyo xaasiskiisa iyo iyagana nafaqadoodu ka qaadan jiray iyo masaalixda muslimiinta markaa nebigu wuxuu yidhi anugu dhulkaas baan yacnii sanad quudkiis ayaan uga kaydsadaa buu yidhi ree reerahayda quudkaasina idinkou dib idinkugu noqdaa yidhi nebiga sala allahu calayh waali wasalam oo sida ugu noqda waxay tahay nebigu markuu kaydsado qof baa hanbaa imaanaya tiisi buu siinaya ku kalaa imaanaya tiisi dad baa wax sheeganaya t waxbuu u gadayaa waa siinayaa markaasaa waxaa dhacaysa guryihiisa dab inaan laga sheeganin kulli marka muslimiintu unbay dib ugu soo noqonaya fadeg marka waa middii ay u timid faatima radi allahu canha abubakar ay ugu timid markuu nebigu dhintay ay tiri aabbahay dhaxalkiisa isii fadeg iyo dhulkaasoo dhan markaasuu wuxuu yidhi maya nebigan waxaan ka maqlay buu yidhi aabbahaa waxaan ka maqlay isagoo dhahayo naxnu macaashira alambiyaai laa nuura annaga haddaan nebiyaalneenna lama dhaxlo maa taraknaa maa taraknaahu sadaqa wixii aan ka tagno waa sadaqo marka nebigu haddaan saa ka maqlay aniga shay aan nebiga ka maqlayna gees uma dhaafayo faatima marka arrintaa waa ka xumaatay markii hore markii dambena yacnii waa iska way ku qanceen ayb cali iyo cabbaasna sidoo kale way u yimaadeen abubakar iyagoo markaan cabbaasna nebiga dhaxalkiisa raadinayo maadaama adeer uu yahay calina uu raadinayo faatimo wixii ay ku lahayd maadaama ay xaaskiisii ahayd marka abubakar xadiidkaana u sheegay waa iska dhaafeen iyagu xilligii cumar bay haddana yimaadeen markaasay kala hadleen cumar marka wuxuu yidhi haddaad doontaan anigoo idin dhiibaya dhulka laakiin waqaf waayo masaalixda idinkaa maamulayo idinkaana mas-uul ka noqonay ballan allana waayo sidaa waa yahay waa u dhiibay marka cumar labadoodaa marka maamuli jiray dhulkaas wixii ka soo baxo masaalixda muslimiinta ku maamuli jiray haddana mar dambay u yimaadeen iyagoo markaad ishaysto cabbaas iyo cali oo ay leeyihiin dhulka noo kala go nin walbaa qayb ha maamulo anna qayb aan maamulo cabbaasna qayb ha maamulo cumar waa diiday marka middaa dambe maya idinkoo wada jirtaa ii timaadeen idinkoo wada jiraan idin siiyey ballan allaad ku qaadateen ama waa ii soo celinaysaanoo anaa maamulkeeda waday ama waxa uu yidhi marka sideedaad u haynaysaan sababka cumar uu diidayana waxay ahayd dadku inay maqlaan dhulkii waa la qaybiyey waxay u fahmayaan in la siiyey si aan looguba malayninba sidiisa in dhulka loo hayo ayb saasayna u maamuleen khulafaa raashidiin radia allaahu canhum iyagana markii dambe cali baa dhulkaas u qaalib noqday isaga maamuli jiray cali radia allaahu canhu fatxu waadi lquraa faslun fatxu waadi lquraa waadi lquraa furashadeedii ayb warajaca ila almadiinati nebiga madiine ayuu u laabtay calaa waadi lquraa waadi lquraa dariiqa ay ugugu laabtay faftataxahu waa furtay wa qiila waxaa la yidhi innahu qaatala fiihi waa ku dagaalamay faallaahu aclam wafi saxiixayni waxaa ku sugan anna hulaaman e, doon ama yacnii nin shaqaale u ahaa lirasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam yudcaa lagu magacaabi jiray midcaman baynamaa waqti huwa isagu yaxudu ou yacnii u raraayo yaxudhu ou dejinayo raxla rasuulilahi sal l salam yani nebiga eh, eh, eh, nebiga rarkiisii ratigii nebiga u rarnaa isagoo rarka ka dejinaya markaa id jaahu waxaa u yimid sahmun leeb ayaa u yimid arbun cid soo tuurtay aan la ogeyn arbun marka waxaa weyaan leebka cid soo tuurtay aan la aqoonin waxaan hadda wiiftada la dhaho kala horwaa soo tuura aan la aqoonin taasoo kale marka saa u yidhaahdaan iyo sahmun qarbun faqatalahu waa dilay marka leebkaabaa dilay faqaala naasu dadkii waxay yidhaahdeen hanii'an lahu shahaada bogaadin ha helo ayb hanii'an lahu shahaad bogaadin yaa yacnii ninkan u sugnaatay shahaadada ou helay darteed yaa rasuulallah rasuulka ilaahay shahaadadii ou helay yaa bogaadin baa ugu sugnaatay ayb ay nuhaniuhu waanu u tahniyadaynaynaa yani hanii'an tahni'atan yanii tahniyadayn ayb oo lahu isaga u sugnaatay ayb wahiya shahaadatu hiya iyaduna shahaadatu weeyaan yaa rasuul allah faqaala nebigu wuxuu yidhi kallaa saa inay tahay iska baddaaya ma aha waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeeda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye inna shamlata go'a allatii akhadahaa ou qaatay min almaaanimi min alghanaa'imi hanaa'imta uu ka qaatay lam tusibhaa oon asiibin almaqaasimu qaybtii dadka qaybtii dadka aan gelin latashtacilu taa ayaa ololayso calayhi korkiisay ku ololeysaa naaran iyadoo naar ah. yani ama naaran ay fi naari naarta dhexdeeday ugu ololeysaa ayb meeshan marka waxaa laga qaadanaya arrin aad muhiim oo khowf iyo cabsi badan ay ku jirto arrinku waxaa weeyaan qofka isagoo dagaal ku jira macrako gaalo ay muslimiin ka dhexayso haddii uu ku dhinto waa loo rajeeyaa shahaadada shahiidun in shaa allah shahaadaan u rajaynaynaa insaan la yidhaahna laakiin inaan la goyi karin oo aan la dhihi karin shahiid waa hebel shahiidkii hebel ahaa inaan la dhihi karin bukhaarina kitaabu uljihaad waa baabaystay wuxuu yidhi baabun laa yaquulu shahiidun shahiid ma dhahayo maxaa yeele shahaadadu waxay u baahan tahay xudayfat bnuulyamaan baa iyo abuu muusa alashcari baa waxaa laga wariyey abuu muusa baa wuxuu yidhi nin hadduu baxo gaalada aado weeraro isagoo muqbil ah hayru mudbirin oo sidaa iyo sidaa ninbaa u yimid marka su-aashaas buu u bandhigay jannada shahiid sowmaano jannada ma gelayo ha markaasuu xudayfa waxa uu yidhi jooji ku celi waxaa tiri waa ku celiyey markaasuu xudayfat bnu limaan radia allaahu canhu waxa uu yidhi shahaadada shardigeedu waa adegyahay shahiidnimada shardiga ku xiran aad buu u adagyahayo macnaheedu waxaa weeyaan waa jannow galay qofkaas saa darteed marka waxaa weeyaan hadday ilaahay dartiis ka ahayd macaasi uu iska ilaaliyey xaq dadaad iyo yacnii xoolo dadaad iyo waxaasoo dhan uu iska ilaaliyey gardarsi iska ilaaliyey saasaa ku xihan buu saas u sheegay marka ayb ibnu wadax alqurtubi yaa werinaya xadiidkan baase waxaa weeyaan taasoo kale isagana caddaynaya qofku marka rajo un in loo rajeeyo oon la jasminin dad badan baa jasminaya marka shahiidkii hebel ahaa iyo shahiid fulaan iyo yacni shahaadadu waa ahlujanna adoo iyadoo la yidhiyo kale waa shahiid fulaan waa adoo tiri ninkii jannada galay hebel ahay mama adraaka inuu janno galay quluubtiisa waxa ku jiray lama oga waxaa dhici karta dunuub inay la xidhiirsantay jihaadkan uu galay dunuubtaasi aynay naar gelinayso sida ninkan baad haysatan hal go uu qaatay waxaa kaloo laga qaadanayaa shanu lghuluul boolida iyo bililiqadu shanigeedu siduu u weyn yahay tacdiimu amri alghuluul boolida yani arrinkeeda in arrin culus inuu yahay huluul marka waxaa la yidhaha hantida guudoo la boobo hantida dadka ka dhaxayso la boobo ayb inay khatar tahay oo hanti guuday ahayd oo haniimada inuu ku soo daray ahayd go-aan kadib la qaybiyo qaybtiisa qaato marka ma yeelin gaara u qarsaday saana u gashay marka haddii marka hal go' oo haniimada aan lagu darin ou sidaas yahay xoolo badanoo qofku intuu iska soo qaato guri galo iskala iskala tago waxaad malaynayn qofkiina uu ku leeyahay waxaan waa haniimo oo dad yacni waxaan ka soo qaaday qaab daran haddana hadday haniimo tahay soo in la qaybiya maaha haddaan la qaybinina qofka uu gurigiisa iska geysto aayar tanoo kala qabsanaysafaslun cumrat lqadaa cumrat lqadaa ayb cumradan cumrat lqadaana waa la yidhaha cumrat lqadiyana waa la yidhaha cumrat lqisaasna waa la yidhaahdaa waxaa cumrat lqadaa loogu bixiyey sanadii lixaad waa tii ay rabeen inay cumraystaan cumraystaanoo xudaybiye lagu sharay oo lagu celiyey oo kacbada loogu diiday marka ayaa sanada dambena la yidhi heshiisku inuu ahaa sanada dambe inay soo xajiyaan inay soo cumraystaan sanadkaas cumradii la samaynaya cumratulqadaa la yidhaahda mana ahan in laga wado cumro sanadkii hore ka tagtay oy qallaynayaan ha u malaynin dad baa saas moodo macnuhu sidaas ma aha alqadaa bimacna almuqaadaatu ayaa laga wadaayo waa heshiis aa ah, laga wadaa cumratu lqadaa cumradii heshiiska ahayd cumradii heshiiskaa ah laga wadaa maxaa yeelay xudaybiya iyada cumradeedii nebiga laga kala gooyey waa dhammaystirantaye waa u dhacday walidaalika inta jeerow nebiga cumraystay marka la tirinay afar xudaybiya koow baa la dhahaa cumratulqadaa labo cumratuljiciraana oo markii uu xunayn ka soo dhammaaday ayuu cumraystay iyo cumradii ku dhex jirtay xajkiisa afartaasuu sameeyey afartooduna waxay dhaceen saddex waxay dhaceen dulqacda midda xajkiisa ku dhex jirtayna eh, ashhuurulxajkay dhacday bilahaas xajka cumrat lqadaa marka macnaheedu cumrat lmuqaadaati cumradii heshiiska ahayd waaye cumro la qalleeyey maaha tii hore waa taan kacbada iyagoon gaarin bay u dhammaystirnaatay mar haddii meesha lagu sharay xoolihiina ku gowraceen timihiina ku xiirteen waa cumraha dhammaatay waa cumro xasishay ayb walamaa rajaca sal اllahu alayh waali wasalam nebiga markuu laabtay ila lmadiinati uu ku laabtay aqaama bihaa madiine ayuu joogay ilaa shahri dilqacda bishii dilqacda fakharaja fiihi bishaa dhexdeedii buu soo baxay muctamiran isagoo cumraysanaya cumrat alqadaa cumradii qadaha allatii cumradaas oo qaadaa qurayshan quraysh uu kula heshiiyey calayha iyada minhum waxaa ka mida e, yani culimmada man yajcaluhaa qolo ka yeelayso qadaa'an qado inay tahay min cumrati اlxudaybiyati ay ka tahay xayu markii e, yani e, sudda xayu sudda kolkii la sharay oo kolkii laga celiyey oo laga manciyey inuu beytka aado laakiin sax ma ahan sidaas maaha ta horaa saxsan ayb wa minhum waxaa ka mida culimmada man yaquulu kuwa dhahayo cumrat اlqisaas wlkullu saxiixun dhammaan waas cumratulqisaas haddii la dhao cumratulqadaa haddii la dhao cumratulqadaya kullu saxiix ayb laakiin cumro xudaybiye go'day oo aan jirin oo baail noqotay ama baaba'day oo la kabaayo maahan cumratulqadaa cumro hor leh fa nebiga waa socday xataa balaga makata intuu maka ka gaaray factamara waa cumraystay factamara uu cumraystay wadaafa bilbeyti beytkii buu dawaafay wataxallala min cumratihi cumradiisiina waa ka xalaal noqday watazawaja bacda ixlaalihi markuu xalaal noqoshadiisa kadib wuxuu guursaday maymuunata binta alxaarif muminiinum almuminiin muminiinta hooyadood noqotay waa xaasi ugu dambeeyo nebiga guursado sarif meesha ayuu ku guursaday ibnu cabaas habaryartiisay ahayd ibnu cabaas waxaa dhashay lubaabatu bintu alxaarif maymuuna bintu اlxaarif waa iyadana waxayna ahaayeen min bani hilaal watamat اalaaثaة اlayaam saddexdii maalmood baa dhammaatay fabacaa ilayhi lmushrikuuna mushrikiintii baa nebiga u soo cid direen caliyan cali bay u soo direen radia allaahu canhu yaquuluuna lahu iyagoo ku dhahayo ukhruj bax min beledinaa beledkeenna nooga bax saddexdii beri waa dhammaatay orod beledkeenna nooga tag beledkii iyagiibaa is siiyey oo meeshuu nebigii ku dhashay sala allahu calayh ali wasalam qabiil hadday tahay waa la yahay haddana maca daalika waa beledka iyagaa isa siinaya faqaala waxa uu yidhi wamaa calayhim maxaa korkooda ah maxaa ku dhacayo low banaytu bimaymuunata haddaan maymuuna meeshaa kula aqalgalo cindahum iyaga agtooda maalmo yar may iigu daraan buu leeyahay oon maymuuno kula aqalgalo fa abow calayhi way diideen daalika arrinkaa waa u diideen waqad kaanuu waxayna ahaayeen iyagu markii horeba kharajuu min makata maka inayba ka baxeen xiina qadimaha sala allahu calayh waali wasalam markuu nebigu soo galay cadaawatan collaytan iyo wabuqdan nacayb lahu isaga ay u caraysan yihiin wuxuu leeyahy marka ibnu kaiir markuu soo galayay kulligood waa ka baxeen maka meel soo galay yacnii mar hadduu beledkii soo galay maxamed ay yidhahdeen innaga beledka ma joogin meel bannaanka ka abay marka kulligood istubeen iyagoo marka fiirsanaya qaarkood marka waxay lahaayeen dad waxaa idiin imaan doono qandhadii iyo dhilmaanyadii madiine ay baabi'isoo daciif oo caatoobay yaa idiin imaanayay dhaheen marka nebiga markii loo sheegay waxa uu yidhi go-a dhanka midig halaysubidixda ha layskugu geeyo marka meeshaan yanii garabkan muruqa midigna hala banneeyo ayb dawaafka marka la samaynayana saddexda hore hala ordo oo ruclayn ha lagu dawaafo sidii loo tuso xoog inuu jiro waxaa laga qaadanaa isticraadka iyo yacni cadowga xoog tusidiisu inay fiican tahay sidaa marka in la yeelo ayuu faray markii dambena sunnay iska noqotay dawaaf kastoo dawaafulquduuma saddexda hore raggu inay saa u rucleeyaan baa sunno noqotay in kastoo sababtaa ou laha haddana lagama tegiyo saxaabadii cumar baa damcay mar wuxuu yidhi maa baalu ramal horuclayntaanu maxay tahay mar haddii gaal hadda la tusayaana uusan jirin ee makana ay muslimiintii gacanta ku hayaan muslimkiina xoogaystay markaasuu haddana dib isu celiyey oo waxa uu yidhi shay nebigu sameeyey haddana xajatulwadaaci nebigu waa kuwaa sameeyey markuu soo gelaya xajatulwadaac muslimiinta yaa haysteen shay nebigu sameeyey ma ka tegaayu yidhi waa sideedu u jidiyey ayb marka eh, sidaas iyagu marka bannaankay uga baxeen nacayb ay nacayaan rasuulka sal allahu alayh ali wasalam dartii saddexdii maalmood markuu dhammaystayna hore ka baxay dheheen marka ayb marka nebigu in loogu daro ka codsaday hadday u yeelayaan markay diideenna waa iskaga tegay qolada dadka haddaad heshiis la gashay inaa uga soo baxda ayb faharaja calayhi salaatu wasalaam dadka sidaan marka nebiga magaalada uga baxayo kula collaytamaayo markii uu magaalada qabsaday uu ka xoog batay waa iska cafiyey faqaraja calayhi salaatu wasalaam nebigii waa baxay fabanaa bimaymuunata maymuuna wuxuu kula aqalgalay bisarif sarif meesha la yidhaha buu kula aqalgalay ayb iyagoo labadooduba ay xalaal yihiin oysan xarmanayn warajaca ila almadiinati madiina ayuu usoo laabtay mu'ayadan isagoo la taageeray xag alla laga taageeray mansuuran loo gargaaray cumrat lqadana sidaasay ahayd cumradaas dhexdeeda gabar jacfar gabar uu dhalay yani xamza ayaa cali iyo jacfar iyo zayd bnu xaarisa kasoo daba orday oo tiri qaada iyagaa marka way kaxeeyeen way qaadeen waatay marka xanaanaynteeda ku hadleen ku doodeen saddexdooda nebiguna markii dambe uu siiyey jacfar liajli habaryarteeda marka uu qabo isaga oo alkhaalatu bimansilati اlum xadii marka xadaanada isagana daliil u ah baa ku dhex jira qisada marka dagaalka kale haswatu bacu mu'ta dagaal marka fiqhi badan oo ku jira waayo bilahi towfiiq sal اllah wslm calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi